والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثاني والستون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuuna ka bilaabmayaa xadiidkan kada xadiidkii shariidkan wuxuu ka bilaabmayaa xadiidka kun iyo shan boqol ee ahaa xadiidka abi umaama albahili radia allahu canhu xadiis muxuu ahaayey shaahidkiisa ah oo kitaabku marka aanu qorin xadiidkaasun wuxuu leeyahay aqrabu ma yakunu alcabdu min arabi aqrabu ma yakunu arabu min alcabdi fi jawfi alleyl alaakhir fain istatacta an takuna miman yas'al allaha tacaala fi dalika alwaqt fakun aw kama qaala rasul lah sal slam xadiidkana waxaa weeyaan waxaa wariyey tirmidi wabnu khusayma can camr bni cabasa radia allahu canhu waana xadiid isaguna saxiix saxaxahu albaani fi saxi tarkiib watarhiib xadiidkii horana marka xasan buu ahaa sida uu sheegay alimaam tirmidi nafsuh xadiidku xasan buu ahaa wacan cubaadata bni saamiti radi allahu canhu ana rasul lah sal slam qaal maa cala alardi muslimun dhulka dushiisa ma joogo qof muslimaho yadcu allaha tacaala bidacwatin alla wax barya ilaa aataahu allahu iyaaha alla iyadiibuu siiyaa dacwadiibuu siiyaa aw sarafa canhu min asuu'i milahaa ama wuxuu ka leexiyaa wax iyada lamid ahoo xumo iyo dhibaato ah maa lam yadcu biismin haddii aanu wax dembiga ku ducaysanin aw qaطicatu raxmin ama qaraabagoysnimo waxay ku jirto aanu eh, la beryin faqaala rajulu min alqowm nin raggii ka mid aha wuxuu yidhi idan nuksir haddaa waan badinayna ducada waan badinayna haddii waxaan eh, alla weydiisano oo dhanba uu naga aqbalayo eh, maxaahay ama uu wax iyada lamid ahoo shar nagaga eh, naga kaafiyayo waan badinayna qaala markaas allahu akar alla badan alla idinka badan ninkii iyo kayrkiinba yani khayrkiisa alla khayrkiisa ayaa idinka badan weeyaan marka waa laga aqbaladaa uu leeyahay iyadiiba alla kaga aqbalaa goortuu kaga aqbalayo marka yaanu xadidin inuu soo dedeyaa suurowda inuu dib u dhigaa suurowda inuu aakhiro ugu kaydiyaa suurowda marka laakiin kolba hadday shuruudii oofsato alla subxaana watacaala ka aqbala weeyaan udcuunii astajib lakum bilan yidhi wacdigiisuna marka waxaa weeyaan laa yuklifu allahu almicaad rawahu الtirmidiy waqala xadiiثun xasanu صaxiix wa rawahu alxaakimu min riwaayati abi saciid abi saciid alkhudriy wa zaada fiihi wuxuuna ku daray xaakim riwaayada abu saciid ugu daray aw yaddakiru lahu min alajri mislahaa ama wuxuu u keedinayaa in iyada la eg oo dacwadaa la eg oo ajar abu aakhirada ugu dibdhigayaa taasuu ku daray marka saddexdaa mid unbu kaga aqbalaya xadiidkuna waxa weeyaan waa xadiid xasan ah waxa weeyaan xasanahu asheikh اlalbaniy fi صaxiix الjaamiع الصغيir w can ibn cabاsi radي الlahu canهuma ana rasuul اlah salى الlه عalيه waslم kana yaqulu cinda اlkarb marka kurbada ahayso dhibaataday jirto wuxuu dhihi jiray laa ilaha ila اllah الcaظيم الxaliim laa ilaha ila اllah rab اlcarشhi الcaظيم laa ilaha illa اllah rab الsamaawaati warab اlcarشhi اlkariim warab اlarضi warab اlcarشhi اlkariim saasuu dhihi jiray adciyat lkarbi bay ka mid tahay tantada ducaa lkarbi baa la yidhaha muttafaqun caleyh marka kolkuu kurba iyo shiddo uu qofku galo waxaa jira waxyaalo uu ku ducayso adciyatulkarbi laydhaha santada ay ka tahay tii yu nebi yunis maxaa kolkii bedel lagu riday oo malagu uu liqa isna uu ku ducaystay laa ilaha illa anta subxaanaka innii kuntu min alaalimiin baa ka mid a ah. ibraahim uu ku ducaystay baa ka ah xasbiya allahu wa alwakiil tii muxuu ahay cali bn abi aalib radiallahu canhu nebigu uu baray ee calina uu baray eh, mxua cabdullahi bnu jacfar baa iyaduna lamid ah tee mxua asmaa binti cumays ay warisay eh, iyadana wiilkeeda cabdullahi bnu jacfar uu ka wariyey adcooyin sidaas hoowan wanaagsan oo ambiyada alle calayhim asalaatu wasalaam kuwo hore iyo nebigeennaba eh, muxuu ahayey ay ka sugnaatay oo ama dadka ay bareen ama ku ducaysan jireen kuwaasaa jira marka waxa qofkii alla uu waafajiyo qofkii isaga alla uu waafajiyo waqtigaas alle subxaanahu wa watacaala kurbadaas waa u ka bixinaya iyo shidadaas alla waa u ka bixinaya tii aan soo maray ducadii qur'aanka iyadana aan soo maray ee ahay suuratu kafir midka ku jirta ufawdu amri ila allah in allaha basiirun bilcibaad iyadana noocaasay ka tahay baabu karaamaati alwliyaai wa fadlihim awliyada karaamadooda iyo fadligoodaba awliya waa jamcu weli weligina waa bimacna alqariib marka qofka dadka alle u xiga ee all oo aanay alle u dhow yaa awliya la yidhaahaa awliya markaas sifaadkooda iyo calaamadkooda lagu garto alla subxaanahu wa tacaala labuu ku koobay iimaan iyo taqwa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun marka qof kasta oo mu'mineeba fiihi juz-un min wilaayat illahi wanqal weli mu'miniintao dhan kulligood waa awliyaa ullah sida abu jacfar aaxaawi uu ku yidhi mxua caqiidadiisa alcaqiida axaawiya loo yaqaano wayru ay yidhaaheen marka ma jiraan dad gaarahoo iyagu awliya loo yaqaano ma jiraan tilmaan gaarahoo ay leeyihiinna ma jiraan xagga labiskooda iyo xagga timahooda iyo xagga shakligooda iyo waxa ay leeyihiin waxa ay yidhahaan soomaalida ay yidhaahaan abeetana dhul bay kugu dishaa awliyana dad bay kugu dishaa oo yani muxua dadka muslimiinta ah dad awliye iyagoo layidhaha baa ku dhex qarsoon taasu marka waxba kadi ma jiraane muslimiinta dhammaantood waa wada awliya ullah lk marka wilaayadoodaasna kala weyn oo say u kala iimaan fiican yihiin iyo sida ay u kala u kala cabsi badan yihiin u kala u kala cibaado badan yihiin yay wilaayadooda u kala weyn tahay mooyaane qof muslimahoo weli aan ahayn isagu maba jiro ayb karaama marka timid karaama macnaheedu marka luq ahaan loo fiiriyo waa sharifaad maamuus marka waxa weeyaan karaamaat alawliya waxaa laga wadaa wax alla dadkaas mu'miniinta ahee saadiqiinta ee saalixiinta ah uu ku maamuusayo oo ku sharifayo oo ku muujinayo alla subxaanahu wa tacaala dadka inuu jecel yahay oo diintiisa ay ku toosan yihiin ay ku fiican yihiin taas weeyaan laba tusaaleyna leedaho mid waxaa weeyaan qofkaas inuu qof mustaqiima oo diinta kusi toosan u yahay midda kalena waxaa weeye diintaas uu qofkaasu darajada ku gaadhayo diin saxiixa inay tahay oo nebigii la yimidu uu saadiq ah oo run sheegayo mucjiza u tahay mucjiza u tahay karaamaad karaamaadka awliyada ambiyadoodii ay diintooda qabsadeen iyay waxay u tahay mucjizaad u tahay siduu wadaadka busiri uu yidhi wاlkaraamaatu minhum mucjizaat xaazaha min nawalika alwliyaa marka waxa weeyaan maxaa lagu tacriifiyaa karaamada karaamada marka waxa ay ku tacriifiyaan shay khaariq caad khaariqu caqli ma aha shay caadada ma'luufka ah khilaafsan oo alla uu ku muujinayo qof mu'min ahoo ظaahiru salaax ah oo la imaanayo taasaa la yidhaahaa marka waxa weeyaan waxyaalaha khawaariqulcaadaadka la yidhaaho way badan yihiinoo ilaa shan ayaa la gaadhsiiyaayoo tanu mid kamida mida weeyaan karaamatul awliya la yidhaaho oo waxaan markaas wax caadadu ayna ku dureersanin oo qof saalix ah lagu arka weeyaan waxaana kasii weyn marka talabaad ah mucjiza oo mucjizaduna waxa weeyaan qof nebinimo sheeganaya oo sidii uu eh, mxu ahaye shay eh, khaariqulcaade ah oo sidii isagu sheeganayay waafaqsan inuu la yimaado taasaa la yidhaaha iyadana marka waxaa jira mid kaleo iyaduna eh, karaamada kasii hooseyso oo macuuna ay ku magacaabaan macuuna ay ku magacaabaan macuunadaasuna marka waxaa weeyaan qof mumin caadi caadiyahoo isagoo aan ahayn qof maxaa daahirkiisa salaxu ka muuqdo waxa muxuahaye tashiilaadka iyo sida uu muxuahaye kolku dhibaato gala iyo kabixintiisa iyo waxyaalaha sidaas oo kale a gacantiisa ku muuqanaya isagana maxoonay ku magacaabaan oo tashjiic bay u tahay qofka qofkaas oo kale mid kaleo irhaas la yidhaah baa jirto afraadoo waa qofka nebiga a ah, intaanu weli la nebiga ah, intaanu weli nebinimo sheeganin waxay ku soo degin waxyaalo hordhac ahoo si gobol xaal ahoo maxaa khawaariq ah oo alla uu gacmihiisa ku muujinayo weeyaan ka ugu dambeeya ugu xuna marka waxaa la yidhaahaa ha lixda weeyaane mid shanaad baa isagu jiro oo ay ku magacaabaan istidraaj istidraaj istidraajna marka waa hallayn weeyaan istidraajkaas waxaa weeye marka qof faasiq ah ama ah xataa kaafir ah oo ashyaa khawaariq alcaadaad ah oo isaga siduu sheeganayo waafaqsan muxuu ahay la yimaada taas marka waxaa weeyaan waa tadliil min allah subxaana wataala iyo makri weeyaan walciyaadu billah oo inuu quman yahay ismoodayaayo alla marka wuxuu rabaa inuu dalaalkaa kusii socdo uu ku dhinto walciyaadu billah mid kale marka lixaad ugu dambayso ihaane ay yidhaahaan ayaa jiro oo waa qofka faasiqa ama mxuah mulxidka kaafirka ah oo siduu sheeganaya cagsigeed arinta u dhacdo waxaasaan la imaanaya inaan qof fiican anoo kana waa daliil waaas waxasaan la imaanaya cagsigeedu la yimaado marka sidii ninkii almutanabi ahee la sheegi jiray nin nebinimo sheegtay oo inta loo keenay inuu ku tufo il muxuu ahaye ceel iyo yar ceelkii uu guray ama ku kale ceel kalen intuu ku tufay uu ceelkii biyihiisa ay noqdeen mid qaraan oo aan la dhadhamin karaynin kuwa sidaas oo kale ayay weeyaan marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan shay kasta oo khaariqulcaadiihi ma aha karaamo ma aha oo ma tusinayo qofka kada inuu weli yahay ma tusinayo ee waxay ku xidhan tahay qofkaas xaalkiisa ayay ku xidhan tahay qofkaasi qof saalixa ah haddii uu yahay oo wax xuma aynaan ku arkino waajibaadka guto oo xaaraamta ka fogaada oo diinta ku toosan sida inoo muuqato ila baatilkiisa allun baa oge kolkaa waxaanu qaadanaynaa waxaas inuu karaamo yahay haddiise qof faasiqa uu yahay oo taariku salaad ahoo qaab cuno ahoo sigaar cabo ahoo xaram cuno ahoo waxyaale marka turfatoora uu yahay haddana sidii uu rabay waxyaalahu u sheeganaya u dhacayaan waxay noqonaysaa noocii kale ee marka ay culimmadeenna ay ku magacaabeen istidraaj ku magacaabeen ayaa noqonaysaa marka qof alla qofkii waxaan khaariqo caadaho caadadan ku dureersanin la yimaadaba waxaasi waxaasaan ku aragnay oo weli weeye in la yidhaaho qalad iyo maangaabnimo iyo cilmi darro weeyaan ayb marka karaamaat alwliya marka horetaa sidaa ku tacriifina macnuhu waxaa wey iyagu wax awoodahay leeyihiin awliyadantadu oo iyagu naftooda ula imaan karaanu ma uu jiro waa wax alle subxaana watacaala uu gacmahooda ku muujinayo alle ku saacidayo weeyaan oo sharaftooda iyo fadligooda ku tusinayo waqaala allahu tacaala marka hore hadday sidaa tahayna marka iyagu in la caabudo iyo in la baryo iyo waxyaalo sidaas iyo ma mutaano waa addoommo allo saalixiin oo in lagu baydo iyo in muxuu ahayey eh, sida iyaguba yeeleen ay sharaftan ay ku gaadheen oo kale camalkooda iyo in la sameeyo mooyaane in iyaga muxuu ahayey eh, la barakaysta iyo in mxuah iyaga la baryo iyo waxyaala sidaasiyo ma ay ahaa qaala allahu tacaala alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun wakanuu yattaquun marka labadiisa sheegani waa kuwa mu'miniinta ah ee ee alla ka cabsada taqwadana marka waxaa ugu yar shirkiga itiqa shirki baa ugu yar marka cibaadaadkii kale hadduu kusii daro taqwadu marka way sii fara badanaysaa lahum اlbushraa fi اlxayaati اdunya wafi اlaakhira waxay leeyihiin bishaarooyin bishaaray leeyihiin noloshan soke iyo nolosha dambaba bishaarooyinkaas midda nolosha dambe ah midda noloshan soke ah iyo marka tan karaamada laleeyahay ka tahay sida ay uga mid tahay ru'yadii saadiqada ahn soo mare ee qofka muminkii uu ku riyoonaya ama loogu riyoonayo iyo laa tabdiila likalimaati اllah ereyada alla wax bedeli karaa ma jiro dalika alfawz alcadiim midkaasaa ah liibaantii weynayd ah wilaayada alle qofkii gaara ee iimaanka iyo camalkaa saalixa ku gaara kaasaa ah liibaantii weynayd ah wa qaala tacaala wahuzii ilayki bijidci الnakla tusaaqط calayki ruطban janiya fakulii washrabii waqarii caynaa waa misaal marka qur'aaniyaho qof mu'minad ah oo saalixad ah oo dhibaato gashay alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey wax dhibaatada ay kaga baxdo waa qisadana waa marka waata la yaqaano waa maryam gabadh yar oo weligeed aan la guursanin oo allana subxaana wa tacaala ilmo uu siiyey oo gaajaysan oo cabsanaysa oo muxuu fadeexadii waxaa ka cabsanaysa baa alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wahuzii ilayki xaggaaga usoo rux bijidci nakla geedka timirtaa jiridiisa tusaaqid calayka waxay kuusoo daadinaysaa rutaban janiyan rutab bislaaday bay kuusoo daadinaysaa fakulii cab washra fakulii cun washrabi cab cab oo togankada togan alla ku jeexayna ka cab waqaricayna ilaa akhiri alaayaat marka gabadh yar oo umul ah umul ahoo markaa dhashay geed timira jiriddi maxay awood ay ku ruxruxdo oo geedkaasu timirta midhaha kaga soo daata ruxruxdeedu miyay leedahay waxaa weeyaan karaama alle subxaana watacaala gabadhaa yarta ah ee ku barbaartay calaa yadi alambiyaa gaar ahaan nebi zakariya gacantiisa ku barbaartay ee qoyska saalixa ka dhalatay ee taqiyada ah ee masjid bayt اlmaqdis lagu soo koriyey uu alla u muujiyey weeya waqaala tacaala kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa mar alla markuu zakariya usoo galo mixraabka ugu soo galaba agteeda wuxuu ka heli jiray risqi طacaam alla u keenay bay ku heli jiray qaala markaasu wuxuu dhihi jiray yaa maryamu anaa laki hada maryam xaggee waxaanu kaaga yimid qaalat markaas waxay dhadi huwa min cindi illaah alla agtiisu ka yimid in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab alla wuu arsaaqa qofkuu doono bigayri xisaab allahuma arzuqnaa bigayri xisaab tanna marka waa mucjizo waa mxuha karaamo kale oo maryam alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo iyada oo keligeedaon qofna u gelinuun طacam xag rabbi looga keeni jiray wa qaala tacaala nimankii asxaabi ahaa waid ictazaltumuuhum markaad ka fogaataan eh, ahalkoodii bay sheegayaan gaalada ah iyo wamaa yacbuduuna min duni wamaa yacbuduuna ila allah iyo waxay caabudayaan oo alla aan ahayn faawuu ka hoyda ila lkahfi godka ku hoyda yanshur lakum rabbukum rabbigiin baa idin fidin doona min raxmatihi raxmadiisa idinkawax idinka fidin doona wayuhayi lakum wuxuuna idin diyaarin doonaa min amrikum taladiina mirfaqan waxaan ku dhimrin iyo raaxa iyo wax ku noolaataan hayba marka alle subxaana watacaala ka aqbalay oo kolkay godkii galeen ayaa alla seexiyey markaasay eh, saddex boqol iyo sagaal sannadood meel jiifeen oo ayna wax cunaynin oo ayna wax cabaynin oo ayna maxaa dhimanaynin oo watara tara shamsa qoraxdaad arkaysaa idaa talacad markay soo baxdo tazaawaru iyadoo ka uga leexanaysa can kahfin godkooda daat alyamiini dhanka midigta ah waidaa harabat markay dhaadana ay dhacaysana taqriduhum waxay ka goynaysaa daata ashimaal dhanka bidixda ah ayay ka goynaysaa bidixda kolka afka kuma soo hagaagayso marka qoraxdii kuma dhacayso shucaaceedi iyo kulaylkeedi wax ma yeelayo allah subxaanahu watacaala marka qoraxdii saa uga leexiyey waa karaama marka allana waa gedgediyay wanuqalibahum daata alyamiin wa daata ashimaal ila akhra ayb taasuna marka waa mucjizo niman dhalinyaro ah oo mu'miniin ah oo ahalkoodii oo wada gaalo ah dar alle uga hijrooda uga dhex baxay oo meel goda iska galay iyo alla subxaana watacala muddadaa dhan sidaa u dhaqaalaynayay wacan abi muxamedin cabdiraxmaan ibn mxuah ummadihii hore mucjizooyin kalaamooyinkooda marka waxaa weeyaan wuxuu ka sheegay saddexdaa qisadood buu ka sheegay ee qur'aanka uu ka sheegay axaadiid horena qaar baynu ku soo sida xadiidkii jurayj iyo saddexdii nin ee godka galay iyo muxuu ahaayey wiilkii yaraa ee muxuu ahaayey ninkii boqorka aha ku samayn jiray ee dheeraa ee sohayb kusoo arooray mucjizooyin sidaas oo kale marka ummadihii hore ay lahaayeen baynu iyaga soo marray marka ummadantada mucjizayaan dhihina karaamooyinkood ayuu muxuu haddana wax ka sheegaya wuxuuna ugu soo horraysiinayaa karaamo weyn oo saydna abibakr sidiq radia allahu canhu zamankai nabiga sal lay sl u dhacday marka wiilkiisa cabdiraxmaan ibn abi bakr sidiq radi allahu canhum ayaa wuxuu leeyahay ina asxaaba sufati kaanuu unaasan fuqara ahlu sufuhu waxay ahayn dad fuqara ah waana nabiya sal ly slam qaala maratan nabiga mar wuxuu yidhi man kaana cindahu طacaamu snayni falyadhab bihaalis waman kaana cindahu طacaamu arbacatin falyadhab bihaamisin bisaadisin ila akhirih aw kamaa qaal qofkii laba cuntadood hayaa ku saddexaad ha ku daro oo ha ka haysto kuwii saddex afar haystaana ku shanaad ku lixaad sidaasuu yidhi yani qofkii wax cunto dad ku filan hayowba dad kale ku dar waina abaa bakri waina abaa bakrin radia allahu canhu jaa-a bihalaaثa saddex nin buu keenay wainطalaqa nabiyu sal ly slm bicashara toban buu nabiguna la tegey waina abaa bakrin radia allahu canhu tacashaa cinda nabiy sal l sl nabig agtiisa kusoo cesheeyey uma labisa waa daahay xataa sala alcishaa ilaa cishihuu ka tukaday uma rajaca waa soo noqday fajaءa waa yimid bacdamaa madaa min alleyli maa shaa allah kolkuu tegey habeenkii intii un alla ka doonaa marka kolkuu martidii keenay wiilkiisii buu udhiibo o yihi raga cashaysi marka isagoo nebiga sal lau alay slam yuu ku noqday oo lasoo casheeyey oo ceshihii la tukaday oo waxoogaa la soo daahay faqaalat imra'atuhu haweenaydii sibaa waxay tidhi maa xabasaka can adyaafika maxaa martidaada kaa daahiyey qaala markaasuu yidhi awamaa cashaytihim am miyaydaan cashaysiinin qaalat markaasi waxay tidhi abow xataa taji'a waa diideen inay cunaan ilaa ka timaado waqad caraduu calayhim way u bandhigeen cuntadii waa lasoo dhigay laakiin iyagaa diiday isadana riwaayada dambe aad kusoo faahfaahin doonta qaala markaasu wuxuu yidhi cabdiraxmaan fadahabtu ana fakhtaba'tu waan tegay waan dhuntay aabihiis buu dabciisa yaqaano nin kulul ba abubakr radiallahu canhu oo aad u cadhooda haddana durbe qabooba buu ahaaye markaasu waa ka dhuntay buu yidhi faqaala markaasuu yidhi yaa qunsar qunsar waa cay weeyaan oo isagaa keeli doona yaa beliid oo mxuu ahaye doqon iyo nacas iyo wax sidaasoo macnaheed iyo khaa'in iyo wax sidaasa weeyaan fajadaca waa habaaramay oo wasaba waa caraasamay wa qaala wuxuuna yidhi kolkii mxuu qaboobay ee goortii dambe marka cuntadii lasoo dhigay ayuu wuxuu yidhi kuluu laa hanii'an cuna alla idinma barakay alla idinma kadbee cuna nimankiibu marka ku xanaaqayna qaladka iyagu leeyahay kolka ogaaday wallahi wallahi laa aطcamuhu abadan wallahina anugu dhadhaminaynin diideen idinku markaas iyaguna yidhi wallahina anaguna aanan dhadhaminay w ninkii guriga lahaa buu ka dhaartay markaasuu abubakr radiallahu canhu qaboobay o markaasuu shayطaanku intuu iska naaray buu yihi midii hore dhaartii hore shayطaan bay ahayde cuna markaasa cuntadii la cuna cuntadii baa markaa la barakaynaya qaala cabdiraxmaan wuxuu yihi radi allahu canhu waymullahi dhaar alle maa kunaa naahudu min luqma luqma ma anaan qaadi jiran ilaa rabaa min taxtiha min ashaliha rabaa yani waxa kasoo foolacayo kasoo baxaya hoosteeda akharu minha in ka badan xataa shabicuu ilaah ka dhargeen wasaarat ay noqotay akhara mima kaanat qabla dalika siday horta hore ahayd kolkii lasoo dhigay si ka badan ay noqotay fanadara ilayha abubakrin radiallahu canhu abubakr baa fiiriyey abubakr baa la yaabayaba marka saas macnaheed waxa qofka weligii iyo karaabadan alla uu siinayo inaanu garanin baa mas oo la yaabo war waxaan isay ku dhacayaan se waxaanu ku dhacaanu yidhaaho abubakr sa u dhacaysa oo kale taasuna marka waxay tusinaysaa wax awooda suu inaana jirin faqaala limra'ati haweenaydiisiibu wuxuu ku yidhi abubakr radi allahu canhu yaa ukta bani faras yaha islaamtan reer faras bani faras maa haada waxan muxuu yahay cuntadan aan cunaynin aan dhammaanaynin ee kaba badan xedhay soo buuxsantay maxay tahay qaalat markaase waxay tihi laa waqurati cayni qurati cayni yani xabiibi ba ka dhigan tahay xabiibkaygaan ku dhaartay xabiibkeeduna alle weeyaane lahiya iyada al'aana hadda akharu ka fara badan minhaa qabla dalika bialaai maraat saddex goor kolka sidii hore ahayd hadday saddex goor kusoo lolay iska badan tahay faakala minhaa abubakr radi allahu anhu abubakr baa cunay kolkuu ogaaday baraka inay tahay yuu luqmo ka cunay marka abubakr radiyallahu anhu si u barakaysto wa qaala wuxuu yihi inamaa kaana dalika min ashayaan yani yamiinahu dhaartiisa horey wallahi la aطcamhu shayaan bay ka timid marka waa waa cunay waana kaan hadda ka hor soo maray dhowr xadiid ku soo maray inuu yidhi rasuulka sal la alay slam qofkii dhaar ku dhaarta ee kayrkooda ka khayr badan arka khayrka hala yimaado dhaartiisana ka kafaara guto uma akala minhaa luqmatan luqmad buu haddana ka cunay oo markuu ogaaday inay baraka tahay buu wax ka sii cunay uma xamalahaa ila nebi sal sl nebiguu uqaaday u geeyey asbaxat cindahu agtiisa kuwaa barisatay wa kaana baynana wa bayna qowmin cahd niman annaga iyo niman carbeed ba ballan inaga dhexaysay nabad aan ku kala noolaano famada ajalu muddadii baa dhammaatay markaasaa laga baqay isaga oo laga aamin yahay nimanka inay soo weerarsamaan oo markaasaa madiine la waardeynayo oo rag loo qaybiyey madiine waardeeya fatafaraqnaa itnay cashara rajulan labayo toban nin oo waxaan qaybinay laba iyo toban nin oo madax ahoo maca kulli rajulin minhum unaasun nin walbaba uu dadla jiro uu madax u yahay oo waaridihii qabanaya allahu aclamu kan maca kulli rajulin faakaluu minhaa jamiica ajmacuun dhammaantood raggii sidaasaa oo dhan xeeradii wax ka cuneen wa fii riwaayatin faxalafa abu bakrin radi allahu canhu laa yadcamuhu inaanu dhadhaminayni kolkuu u yani kolku abubakr uu muxuu ahay uu caraatamay buu wuxuu ku yidhi mxua soo bax aqsamtu calayka ya cabdiraxmaan haddaad imaqlayso waan kugu dhaartay haddaan xaq kugu leeyaho waalidkaa ay soo bax markaas soo bax u yidhi abo weydii bal iyaga weydii waan u keennay annagu iyagaa nagu diiday markaas yidhi waa runtii iyaguna u qiray kolkaas abubakr marka nimankii ku jeesaday oo yidhi muxuu ahaye cuna alla idinma barakeeye kolka iyagana dhaarteen buu marka isaguna isqaboojiye oo cuntadii u cunay وفي رواية فxلفa أبو بكر lا يطعمه فxلفت المرأة lا تطعمه وxلف الضyف martidina أو الأضyاaf laa yطcمhu iyaguna ku dhaarteen أو yطcmuuhu xatىa yطcمhu ila isagu cuna inayna iyaguna cunaynin faqاla أبو بكر رضي الله عنه hadihi min الشhayطان yani dhaarti buu sheegaya fadacaa bطcاami cuntadii buu dalbo keena buu yihi faakla waa cunay waa kale way cuneen fajacaluu waxay bilaabeen laa yarfacuuna luqmatan luqmad inayna qaadayn ilaa rabad min asfaliha hoosteeda waxaa ka soo fooracaysa aktaru minhaa in ka badan faqaala markaasuu ya ukta bani faras ma haada qaalat markaasu waxay tihi waqurati cayni inaha alآana la akharu minha qabla an na'kul faakaluu markaasay cuneen wabacaa biha ilى الnabiyi salى الlahu alيه alي slam nabigu u diray fadakara anahu akala minha nabiguna wax ka cunay buu sheegay wa fii riwaayati ana aba bakr radi allahu canhu qaala licabdiraxmaan bu wuxuu ku yidhi duunaka adyaafak qabso martidaada kolkuu keenay fainii munطaliqu ilى nabiy sal ly slam nabiga alayh الsalaatu wasalaam baan aadayahay fafrug min qiraahum qabla an ajii dhameeyo ka faaruq sooriyadooda intaanan imaanin waاnطalaqa cabdiraxmaan faاnطalaqa cabdiraxmaan faataahum bima cindahu waxay hayay buu u keenay faqaala طcamuu cuna buu yidhi qaaluu ayna rabu manzilina guriga iyaga ninkiisii awey qaala طcamuu cuna qaaluu markaasuu ma naxnu biaakiliina xataa yaji'a rabu manzilina anagu ma cunayno ilaa gurigan kada ninkiisi uu yimaado qaala markaasuu iqbaluu cannaa qiraakum war naga aqbala sooriyadiinna fainahu in jaa'a walam tatcamuu haddii uu yimaado idinku aan cunin lanalqayanna minhu waxbaan kala kulmaynaa dhibaataan kala kulmaynaa fa way diideen facaraftu waxaan gartay anahu yajidu calaya inuu cadhoonayo falamaa jaa'a tanaxaytu canhu waan ka fogaado oo ka dhuuntay faqaala markaasuu yidhi maa sanactum maxaad samayseen faakbaruuhu way u warrameen faqaala markaasu ya cabdiraxmaan fasakatu waan aamusay uma qaala ya cabdiraxmaan fasakatu faqaala markaasu ya qunsar aqsamtu calayka waan kugu dhaartay in kunta tasmacu sawtii lama ji'ta inaad timaaddo mooyaane yani waa inaad timaaddo yani fakharajtu waan soo baxay faqultu sal adyaafaka bal martidaada iyaga weydii faqaaluu sadaq run buu sheegay ataanaa bihi waa noo keenay isagu faqaala markaasu wuxuu yidhi inama intadartumuunii maanun baad i la aطcamuhu leyla wallahi inaan caawada dhaminayn faqaala alآakharuun wallahi laa naطcamuhu xataa taطcamah faqaala markaasuu yidhi waylakum ma lakum laa taqbaluuna cana qiraakum maxaad leedihiin hooga eh oydaan nooga aqbalayna sooriyadiina haati طcaama keen cabdiraxmaan oo cuntadaada fajaءa bihi waa keenay fawadaca yadahu gacantuu geliyey faqaala markaasuu yidhi bismi اllah alأulى min الshayطaan waa ti dhaartahayd faakla waakaluu mutafaq caleyh qwluhu gunsar bغaynin mucjamaةi madmuumaةi ثuma nuunin saakinaةi ثuma faain muslasa wahuwa algabiy اljaahil waa doqonka jaahilka ah waqowluhu fajadaca ay shatamahu wاljadcu اlqaطcu shatamahu tan waxaa ka fiican in la yidhaaho mxuu ahay daca calayhi in gacmaha yaa lago gacantaada allago dhagaha allago sidaas markaa wax sidaas inuu yidhi qwluhu yjidu calaya huwa bikasri ljimi an yaqdab waan abi hurayrata radia allahu canhu qala qala rasul sl lay slam laqad kaana fii man kaana qablakum min alumam fii man qablakum min alumam waxaa ahaan jiray ku jiri jiray ummadihii idinka horreeyey unaasun muxadathuun dad oo loo waramo mulhamuun weeyaano qalbigooda siduu xaq u noqonaya lagu soo ridaa ummadii hore lahaan jireen fain yaku fii ummatii axadun hadduu ummadayda qof kaga jiro fainahu cumar cumar weeyaan rawahu bukhaariy marka ummadihii hore iyagu way lahaayeen ummadan sadase cumar baa la hubaa inuu hadduu qof ka mid ahay uu ku jiro rawaahu muslim wafii riwaayati min riwaayati caaisha warawaahu muslim min riwaayati caaisha yani bukhaari wuxuu ka yidhi min riwaayati abi hurayra muslimna min riwaayati caaisha wa fii riwaayatihima riwaayadooda labaduba waxay ahayd qaala ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin qurashi ayaa wuxuu yidhi muxaddathuun ay mulhamuun saasuu ku fasiray marka niman loo warramay in liman la ilhaamiyo qalbigooda sida xaqu noqonayo arrinta ay noqonaysa lagu soo rido وعn jaaبir بni samurata radي الlahu canهuma qaala shaka ahlu اlkufati sacdan reer kuufaad baa sacdi ka soo dacwooday yani ibn abi waqaasin radi allahu canhu amiirkoodii buna ahaa ilaa cumar ibn الkhaطaabi radi allahu anhu bay ugu soo dacwoodeen facazalahu markaasuu cazilay fastacmala calayhim camaaran camaar buu madax uga dhigay fashakow sacdi bay kaga dacwoodeen oo ishtakeeyeen xataa dakaruu anahu laa yaxsunu yusalli ilaa ay ka sheegeen maba yaqaano si loo tukadaba faarsala ilayh waa u yeedhay faqaala markaasuu uhi ya abaa isxaaq abu isxaaqna waa kunyatu sacdi weeyaane ina haaulaai yazcumuuna anaka laa tuxsinu tusalli kuwan waxay ku amdacoonayaan inaadan aqoonin sida loo tukadaba faqaala markaasuu uhi amaa ana fainii kuntu usallii bihim salaata rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam waxaan tujin jiray salaadii rasuulka alla salى اllahu alayh wali wasalam laa akrimu laa akrimu minha laa akrimu yani laa anqus aan waxba ka dhimaynin xadiidkii waxaan ku jiray lambarkiisu ahaa kun iyo shan boqol iyo shan oo jaabir ibni samura radia allahu canhuma uu warinayay oo ku saabsanayd karaama qabuulu eh, mxaa dacwat lmadluum lisayidina sacd bin abi waqaas radia allahu canhu waxaan soo gaadhnay markaa kolkay ay ku aadeeyeen xataa salaada inaanu tukan aqoonin yuu wuxuu yidhi eh, cumar u sheegay radiallahu canhu arrintaana yuu wuxuu ku yidhi amaa ana wallahi fainii kuntu usallii bihim salaata rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wslam laa akrimu canha yani laa anqusu canha waxaan tujin jiray salaadii rasuulka alla salى اllahu alayh wali wasalam oo sideedii ah ayaan tujin jiray oo waxba aanan ka dhimin jirin say ahayd marka salaadii rasuulka allana salى اllahu alayh wali wasalam usallii salaata alcishaa salaada cushahaan tukan jiray faarkudu fi luulayeyni taagnidaan dheerayn jiray iyo qiraa'adaan dheerayn jiray labada hore rukuud waxaa la yidhaahaa dhaqdhaqaan la-aanta marka waad taagnaan jiray jiro taagnidaan dheerayn jiray weeyaan wa ukifu fi luqrayeyni labada dambena waan gaabin jiray waan fudaydin jiray qaala markaasu cumar wuxuu yihi radia allahu canhu dalika adannu bika yaa abaa isxaaq kaa weeyaan malahu ya abaa isxaaq yani sidaan ku malaynayaayo sidaas weeyaan marka maca daalika istijwaab buu ku samaynayaayo waa su-aalayaa leanno eed loo soo jeediye weeyaane marka inuu isagu daafaco maaha isaga isdaafacaya wa arsala markaasu haddana taxqiiq qaadayaayo beledkii laga soo eeday ee kuufa ah yuu cumar radia allahu canhu rag taxqiiq soo sameeya u diray wa arsala macahu wuxuu ku daray oo kuufa ula diray rajulan aw rijaala nin aw ama e, dhowr nin ila alkuufa yas'alu canhu ahla alkuufa ahlkuufa ka waraysanaya oo amiirkiina ka warrama dhahayo masaajidda kolka salaadaha laga tukado intay iska taagaan dadka waraysanaya falam yadac masjidan ila sa'ala canhu ma aanu ka tegin masjidna ma aanu dhaafin ilaa waa un saalajo waysnuuna macruufan khayr baynu ku ammaanayeen kuwa kaga faalloonayeen xataa dakala masjidan libani cabs ilaa uu galay masjid oo bani cabsi ay leeyihiin faqaama rajulu minhum waxaa istaagay nin oo iyaga ka mida ah, yuqaalu lahu usaamatu ibnu qataada la yidhaaho yukna abaa sacda looguna kunyoodo abu sacda la yidhaaho fa qaala markaasu wuxuu yidhi amaa idina shatana kol haddaadna dhaarisay ile amiirkaasa wuxuu dhihi jiray allan ku dhaariyay amiirkeenna ka warrama haddaadna dhaarisay fa ina sacdan kaana laa yasiiru bisariya ma raaci jirin duulaanka iyo guutooyinka ma raaci jirin fulaynimu ku tilmaamaya walaa yaqsimu bisawiya si simanna cadaala-ana waxma qaybin jirin cadaaladdaruu ku tilmaamaya walaa yacdilu fi lqadiya xukunkana kuma caadilnimo samayn jirin ee eex iyo jawr iyo waxaas ku jiray saasuu yidhi saddex arrimood buu marka ku ceedeeyey oo muxuu ahaa ah fulaynimo iyo muxuu ahay qayb qaybin xumo maalka iyo xugun xumo qaala sacdu sacdi baa marka wuxuu yidhi ama ninkaa keliya beledkii dhammaa ninkaa keliya ayaa ka eedeeyey sacdi intii kale khayrun bay ka wada ammaanayeen markaasuu sacdi wuxuu yidhi amaa wallahi la adcuwanna bihalaa saddex baan anugu ku ducaynayaa allaahumma in kaana cabduka haadaa kaadiban allow hadduu addoonkaagasuu been sheegayo qaama oo u kacay riyaa'an wa sumca istusus iyo hal aan ismaqashiin dadka oo hebel baa mxua sacdii sacad hortiisa mxuah waaas waxaa ka sheegay waxaa ku eedeeyey oo ha lagu yidhaaho faatil cumrahu alla cumrigiisa dheere waatil faqrahu faqiirnimadiisana dheere wacarridhu lilfitan fitnooyinkana u bandhigoo ku rid fitnooyin halis uga dhig saddexdaasuu ku habaaray saddexdaas oo munaasib oo saddexdu isagu uu ugu iftirooday ayuu ku habaaray marigo wuxuu ku xidhay sacdi waxay ka mid ahayd cadaaladiisa iyo insaafkiisa eh hadduu been sheegayo bu isagoo og inuu been sheegayo iyo haddana shardiga ku xidhay wa kaana bacda dalika marka arrintii baa ku dhacday oo gaar ahaan middii xagga fitnada ahayd yaa ku dhacday oo iyo cumri dheerkii labadiiba horta uu ka warramaya markaasuu yidhi kaana bacda dalika idaa su'ila marka la su'aalo markuu gabdhaha mxuu ahay isu taagay jidkii isu taagay uu eh, qanjaruufta iyo hadal xun ku tuuri iyo mucaakaseeyo iyo oo la canaanto iyuu wuxuu dhihi jiray sheekun kabiiru maftuunun asaabatnii dacwatu sacd waa oday da'weyn belaysan oo waxa igu dhacay habaarkii sacd qaala cabdulmalik ibnu cumayr arazi araawi xadiidka warinaya can jaabir ibni samura ka warinaya wuxuu yidhi fa ana ra'aytuhu anaa arkay bacdu qad saqata xaajibaahu calaa caynayhi min alkibar isagoo sunnayaalkiisii kusoo soo dumeen oo ku jabeen indhihiisa da'weynan daraadi wa inahu layatacaradu liljawaari aljawaari jamcu jaariya weeyaanoo gabadha da'da yarna waa la yidhaahaa mxua addoontana ah, waa la yidhaahaa addoonta inalka u eg tahay fi turuq haweenka mxua ah, khaadimaadka adeegaya yuu jidka isu taagi jiray fayaqmizuhuna waa u iljabin jiray mise waa qanjaruufan jiray marka kolkaas kolkii lagu canaanto arrintaas u dhihi jiray hadalkii isaga ahaa muttafaqun calayhi marka habaarkii sacd yaa alla u aqbalay ninkii isaga ahaa oo ku dhacay taasuna marka waxay ka tahay tii alla subxaana watacaala xadiidkii qudsigaana uu ku dhihi jiray man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb iyo dacwat lmadluumi alla ballanqaadku ugu ballanqaaday laysa baynahu wa baynaha xijaab an curwaةa bni الزubayr radي allahu canهuma kana waxa weeyaan waa qiso kale oo sacd bn abi waqaas radi allahu canhu zamiilkiisi oo saciid bni zayd ah oo axad اlcashar اlmushariin isaguna ahaa sidaas oo kale inta loogu iftirooday oo uu habaaramay habaarkii ku dhacay weeyo marka waa karaamo kale oo saciid uu leeyahay saciid bni zayd uu leeyahay wuxuu leeyahay ana saciida bna zayd bna camr bni nufaylin radia allahu canhu khaasamathu arwa bintu aws baa waxay kula dooday ilaa marwan ibn alxakam raxima llah oo aha amiiru lmadiina ahaa wadacad waxayna sheegatay annahu akhada shay-an min ardiha inuu wax dhulkaadii wax ka goostay ayay ku dacweysay faqaala saciidun saciid baa marka wuxuu yihi radia allahu canhu ana kuntu aakudu min ardihaa shay-an bacda aladii samictu min rasuuli illaahi sala allahu alayhi waali wasalam ma anaa dhulkeeda wax ka qaadanaya hadalkii aan ka maqlay nebiga sala allahu alayh waali wasalam dabadi miyaadan dhulkeeda wax ka qaadanaya aan dhul dulmiyaya qaala markaasuu marwa wuxuu yihi maadaa samicta min rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquul man akhada shibran min alardi dulma qofkii qaata taaka oo dhul dulmi ku qaata duwiqahu e, shibrigii baa loo qoorgeliyaa qoorta loo sudaa ilaa sabci aradiina toddoba dhul isagoo ka kooban shibrigii isaga ahaa laisku bixiya laisku soo gooyo ilaa toddoba dhul inta ugu hoosaysa laisku soo jaray ayaa qoorta loo geliyaa marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan dhulka dushiisa qofkii wax ku leh oo shay hantiya dhul hantiya ku leh ilaa dhulalka inta ugu hooseysa isaga iska leh meesha iyada wixii laga helay ee macaadin iyo dhagxan iyo wixii ku jira oo dhan marka isaga iska leh faqaala lahu marwan marwan baa ku yidhi laa as'aluka bayinatan bacda haada markaasi ku weydiin maayo halkakaa dabadi kolba haddaad sidaa ka maqashay rasuulka all sala allau alayh wali wasalam wax markhaati iyo dhaari waxba ku weydiin maayo kaasuu kaga kaaftoomay markaas waxa weeyaan marwan raximahullah sidantada hadda uu xukumay isagoo nebiguna sal ly slam uu yidhi muxuu ahaa markhaatigana waxaa laga rabaa qofka wax sheeganaya kii kalena muxuu aha qofka dhaartana waxaa laga raba laga rabaa qofka wax loo sheeganayo haddana marka waxaa jira dad iyagu gaar ahoo istisnaa'iyiin oo xaalad gaara laho dadka intooda kale ka soocan oo iyada hadalkooda la aqbalay aan la weydiinaynin markhaatiya dhaadhiyo aan la weydiinaynin dadkaasu marka kamid mid aha marwan marka wuu aqbalay sida nabiga sala alla alay sl ninkii la dhihi jiray khusayma khusayma uu markhaatigiisa uu u aqbalay uu dhihi jiray qofku khusayma u marag furaayo waa ku filan yahay wax kale uma baahna sidaas marka wuu caddeeyey oo faahfaahiyey alimaam ibn اlqayim raximah llahu tacala kitaabkiisa lagu magacaabo aطruq اlxukmiya fi siyaasati الsharciya qaala saciid saciid baa marka haddana wuxuu yidhi waa habaaramaya isagune allahuma in kaanat kaadiba allow hadday been sheegayso faacmi basaraha cinda tir waqtulhaa fi ardiha dhulkeedana ku dil qaala raawigi baa wuxuu yidhi curwa ibnu zubayr ahaa radi allahu canhuma famaa maatat xataa dahaba basaruhaa ma ayna dhimanin ilaa indhahaadii tagana indha beeshay tii kale u hadhay wa baynamaa hiya tamshii fii ardiha mar ay e, dhex socotay dhulkeedii dhex socotay oo derbiyada qaqabsanaysay oo ay lahayd muxuu ahaay waxaa habaarkii sacad baa igu saciid baa igu dhacday ay ku haysay id waqacad fii xufratin god bay ku dhacdo fa maatad way dhimatay muttafaqan caley marka dhulkaadi ku dhimatay dhulkaadii waa sabab u noqday dhimashaheeda wa fii riwaayatin limuslimin can moxamed ibni zayd ibn cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma bimacnaahu macnihiisa xadiidkan kada curwa ibnu zubayr siduu u wariyey oo kale buu isna u wariyey ninkaas la yidhaaho moxamed ibni zayd ibni cabdillahi ibni cumar radi allahu canhum ajmaciin wa annahu ra'aaha inuu arkay ninka moxamed iyo camyaa iyadoo indhale indhala taltamisu aljudraana qaqabsanaysa derbiyadoo taataabanaysa taquulu oo dhahaysa asaabatnii dacwatu saciid habaarkii saciid baa igu dhacay wa annahaa marat calaa bi'rin fi daar inay soo aladii allatii khaasamatu fiiha waxay soo martay ceel oo ku yaalay gurigii ay kula dooday saciid ee ay waxbuu iga goostay fawaqaca fiiha ceelkii bay ku dhacday fakaanad fa kaanad bay ayuu noqday oo lagamaba soo bixin qabri baa looga dhigay halas وعn jابر بن cبداللh رضي الله عنهma qاal لma xadرت أحd kana waxaa weye cبداللh بن cمر بن حرام رضي الله عnه oo jابر بن cبداللh رضي الله عnهma aabihii ah karaamatiisa weeyaan oo qabla وaفaatihi وabaعda وaفaatihi labadaba marka wuxuu yihi lama xadra أحd xadarat أحd dagaalkii أحud markuu yimid dacaanii abi min الleyl aabahay baa cawadi ii yeedhay berri uu aroorteeda uu dhacayo dagaalku faqaala wuxuu yidhi ma uraanii ilaa maqtuulan fii awali man yuqtalu min asxaabi الnabiyi sala allahu alayhi waali wasalam isu malayn maayo ilaa in la idilaayo inta berri la dilaayo asxaabta nabiga sala allahu alayh waali wasalam kamida inta kooxda ugu horeysa in laygu dilayo ku dhex dhimanayo wax kale isu malayn maayo dhanni dhanni buu marka ka cabiray waana sidaas marka deen xaqiiqa ma aha inuu ku riyooday inuu alla un subxaanahu watacaala ku ilhaamiyo ha noqota mooyaane yaqiin marka ma uuna sheeganinoo malow ku magacaabay saa inay noqon baan u malaynaya iyobay dhihi jireen saxaabada ridwan ullahi calayhim wa inii laa atruku bacdii aniguna kama tegaayo aniga gadaashay acaza calaya qof igaga cizi badan oo igagala culus minka adiga hayra nafsi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka alla sal lay sl naftiisa mooyaane qof aan rasuulka alla ahayn sala allahu alayhi waali wasalam oo igala kaa casiisan oo aan igala kaa qiimo badan oo adduunka kaga tegayaana ma jiro marka rasuulka alla sal sl wiilkiisa jeclay ka jeclay wiilkiisa waxiidka abahaya wax wiilal ah isagaa keliyu ka lahaa inta kale gabdhay ahaayeen wa ina calaya daynan faqdihi dayn baan la igu leeyahay iga gud wastawsi biakhawaatika khayraa walaalahaana khayr isugula dardaarma gabdho walaalihiisa oho rajooyini agoomma ah buu leehay walaalahaana dhaqaale gabdhaha walaalaha ah fa asbaxnaa waan waabaranay fa kaana awala qatiilin qof la dilay ka ugu horreeyey buu ahaa wa dafantu macahu aakhar nin kale ayaan la aasay oo saaxiibkiisa ahayo la dhihi jiray camr bnu ljamuux waan la aasay fii qabrihi falam tatib nafsii naftaydu ma aynan raalli ku noqonin an atrukahu maca aakhar inaan qof kale kaga tago mxua ku daayo godka inuu qof kale oo godka kula jira aan ku daayo naftaydii raalli kama aynan noqonin fastakrajtuhu waan soo bixiyey bacda sittati ashhur lix bilood dabadood baan soo bixiyey oo gudkii ka soo bixiyo qabri gaara ku aasay faidaa huwa ka yowma wadactuhu waxaan arkayba isaga sidii maalintaan godka geliyay aan meel la iska bedelin sidiisi eh, jirkiisi uu eh, muxuu ahaye uu uu jiljiliicsan yahay oo wax qallafay waxba toona aanu ahayn iyo wax qurmo iyo hayra udunihi dhegtiisa mooyaane dhegtaa meel waxbaa ka hoqantay fajacaltuhu fii qabrin calaa xida keligii baan qabri gaara geliyey rawahu lbukhaariy marka cabdullaahi bni camr bni xaraam radia allahu canhu waxa berri dhici doona baa alla sii dareensiiyey oo inuu shahaada u heli doono yaa alla subxaanahu watacala isagana uu sii dareensiiyey waxaynu soo maray maxaa ninkii ahaa anas ibnu nadr oo anas ibni malik adeerkiisa ana karaamo cajiib leh ayaan isagana kusoo maray oo isagoo oo nool ninkii jannada usoo carfaysay buu ah isagoo oo nool jannada usoo carftay rawahu الbخarي وعn aنس رضي الله عنه أna رaجulayni min أصxaabi النabiyi slى الlه عليه وaلي وsلم kharaجa min cindi النabiyi slى الlه عليه وaلي وsلم fي laylaة mظlmة laba nin baa ka soo baxay nebiga all slى الlه عليه وaلي وsلم agtiisa ka soo baxay habeen say gurigiisa ku yar mxua caweeyeen oo markaas mugdina way ahayd habeen mugdi ahayd markaasa kolkay soo baxeen jidkii alle u iftiimiyey oo laba saanus oo kale wax ah ayaa hortooda wa alle uga siiyey wa macahumaa mihlu lmisbaaxayni bayna aydiihima iyagoo ay la jiraan oo hortooda ay socdaan laba saanus oo kale wax ahi falama iftaraqaa markay kala leexanayeena ninba gurigiisa ku leexanayay saara maca kulli waaxidin minhumaa waaxid xataa ataa ahlow labadii eh, mxua nuur yaa midba mid uu horkacay ilaah gurigooda ay ka tageen rawahu الbukhaariyu min طرق wa fii bacdihaa eh, bacdigeedna waxaa ku jiray ana الrajulayni usayd bn xudayrin wacabaad bni bishrin radi allahu canhuma inay labadaas saxaabi ahaayeen labadaas saxaabi marka karaamo cadiima ah weeyaan tanuna oo alla uu siiyey oo mugdigii baa alla u ifiyey markaasa eh, waxaad moodo fanus oo kaleba iska hor iska hor socda kana kolkii jidkiisii la gaadhay gurigiisa ku leexan lahaa mid baa la leexday kana mid baa la leexday fanus all marka xag alla looga daaray وعn أbي هريرة رضي الله عنه qال bعث رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم عشhرaةa رهط cayنا sرية wuxuu diray nebiga all slى الlه عليه وaلي وسلم toban qof buu diray oo mxuu ahay cayn ah caynna waxa la yidhaha jaasuuska basaasiin oo cadow usoo basaasa buu diray sariyatan oo guud ah وأmara عalayhim wuxuu uga madax dhigay caasim ibni haabit alansaari radia allahu canhu caasim ibni haabit ibn abilaqlax ayaa la yidhaahaa radia allahu canhu waxaana lagu yaqaanaa xamiyud xamiyudabri xamiyudabri qofkii xaonku uu daafacay ee waardeeyey waa isagana karaamo cadiima weeyaan oo aan arki doono meydkiisii sidaa loo dhaqaaleeyey fainطalaquu waa socdeen xataa idaa kaanuu bilhad'a bayna cusaana wa maka meesha had la yidhaaho ee cusfaan iyo maka udhaxaysa markay joogaan ee dukiruu loo sheegay lixayi min hudaylin yuqaalu lahum banu lyaan banu laxyaan la yidhaaho lyaan waa laxyaan reer garweyne la yidhaaho waa kuwii aynu ku soo nebigu sala allahu alayhi waali wasalam inuu habaari jiray muxuu ahay bil uu habaarayay waxaan soo marray halkaa maynan soo marray xadiiska qisadaase waxaan soo maray ninkii uu dili jiray usama jeiskii inuu soo edbiyo goorta loogu diray qisays baan kusoo marray marka waxaa loo sheegay nimanka qabiiladaasa loo sheegayo waxaa la yidhi waxaa halkan kada jooga niman eh, mxuu ahay asxaabtii maxamed kamid mid a ah alayh isalaatu wasalaam fanafaruu lahum waxay ugu soo gurmadeen biqariibin min mi-ati rajulin ram in ku dhow boqol nin oo fallaadhilay ahoo wada toogta taqaana nimankaa hudayl la dhihi jirayna qabiiladaas banulaxyaankaas ile hudayl bay ka mid ahayn waxaa lagu yaqaanay in ay niman yihiin eh, dagaalyahan ahoo fallaadha si fiican u ridi yaqaano alimaamu shaafici radiallahu canhu baa wuxuu dhihi jiray oo nimankaa baadiyahooda intuu tegey sheerka iyo waxyaalahaas carabiga iyo ku soo bartay ba wuxuu dhihi jiray qofka ninka hudaliga ah saddex midun baadan ka waaynin ima an yakuuna raamiyan وإma an yakuna cabdaaءa وإma an yakuna shaacira saddexdaa miduu ka waayi mayso markaas faاktasuu aahaarahum raadkoodii bay qaadeen falama axasa bihim markuu dareemay caasimu وaasxaabuhu radia allahu canhum oo in la soo haya oo arkeena cadow uu ku soo daba jiro laja-uu ilaa mawdic meel bay marka muxuu ahaye ku muxuu ahaye ay ku gabadeen oo buur iyo sidaas ah yay xaggeeda u baxeen fa axaata bihim alqowm nimankii baa hareereyey iyagii buurtii xisaar ku sameeyey fa qaaluu markaasay ku yidhaaheen kuwii hudaliyiintaahayo inzilu soo dega faacطuu biaydiikum isdhiiba walakum alcahdu waalmiisaaq ballan iyo dhaar baad leedihiin anlaa naqtula minkum axadan inaanna qofna idinka dilin idinma laynayne isi soo dhiibay yidhaaheen waa toban nin oo iyagu marka loo soo diray inay war iyo wax u soo raadiyaane aan kusoo talagelin dagaal iyo waxba kusoo talagelin iyo boqol nin oo si aada u hubaysan oo lasoo xulay fa qaala caasimu ibnu haabit ninkii caasim ibnu thaabit ahaaba wuxuu yihi amiirkooda ahaa ayuha alqowm raggiisi isagoo la hadlaya waa niman yahow ama ana falaa anzilu calaa dimmati kaafir anu cahdi gaal isku dhiibi maayo gaal muxuu ahay cahdigii isku dhiibi maayo ammaanka gaal ma aqbalayo mar horena wuxuu ku dhaartay sidau ibnu hishaam uu siiradiisa ku sheegayo inaanu weligii jidhkiis iyo nin gaala jidhkiis taabanin sida u dabaqay saxaabigaas radia allahu canhu muxuu ahay caqiidat alwalaa walbara anuu gaal ma aaminayo oo gaal cahdigii iskuma dhiibayo oo gaal ammaan muxuu ahay geli ammaan geli ma dhahayo allaahuma akbir cannaa nabiyaka sala allahu alayh waali wasalam allow nabigaaga nooga waran sidan aan xaalkayan ku jiro alla u waran faramawhum waxay ku soo ganeen bilnabli fallaadhi faqataluu caasiman caasim bay dileen wanazla ilayhim halaaثatu nafarin cala alcahdi waalmiihaaq waxaa isu dhiibay saddex nin baa isu dhiibay oo ballantii ay u qaadeen iyagu aqbalay minhum waxaa ka mid ah ragga hubayb hubayb ibni cadiy waa zayd ibnu dasina zayd ibnu dasina iyo wa rajulun aakhar iyo nin kale ninkaasuna wuxuu ahaa ninkan qisadiisu goorta dambe ay imaan doonto isaguna karaamo cajiib leh iyo akhlaaqiyad cajiib leh muujiib uu ahaa kaas waa khubayble khubayb wey ninka kale zayd zayd ibnu dasina iyo khubayb ibnu cadiy ninkii kale hadda ma xusuusni waxaa cabdullahi bnu taariq cabdullahi bnu taariq baa la dhihi jiray saddexdaa nin waa isdhiibeen falama stamkanuu minhum marka ay gacanta ku dhigeen muxuu ahaye isdhiibeen yay atlaquu furfureen awtaara qisiyihim boqonnadii qaansooyinkooday furfureen ay xarka ka dhigteen farabatuuhum bihaa way ku garbaduubeen ku xidhxidheen faqaala arajul ahaali ninkii saddexaad baa marka gartay nimankanu inay khiyaameen oo idinlayn maynada ay lahaayeen ay beentooda ahayd buu hadda ayuu dareemay oo garbaduubkaa loo xidhayo ayuu ku gartay markaasuu ninkaasa wuxuu yidhi haadaa awalu alkadri waa ballanfurkii ugu horreeyey kanu wallahi laa asxabukum wallahi inaanan idin raacaynin ina lii bihaa'ulaa'i uswa nimankaasaan ku dayanayaayo nimankaas dayaasha i yihiin yuriidu lqatla ku cilaayeen ha idileen laakiin ma raacayo gaal isuma eh, muxuu ahaaye uma noqonayo qafaal uma noqonayo marka isaga oo aan kolkaa tabar baahaynin oo garbaduuban ayuu sidaa leeyahayo isaga oo cinaadayo oo iyaga diidayo inay dilaan ayuu ka dooranaya inay qafaashaan oo ay wataan oo uu raaco nimankaas aad laysaan kuwaasaa tusaale i aho kuwaasaan ku dayanaya fajaruuhu waa jiideen wacaalajuuhu waa farsameeyeenoo waa dooneen inuu raaco faaba an yasxabahum inuu raacu diido dhulku isku nabay faqataluuhu markaasay dileen radia allahu canhu wainطalaquu waxay la tageen bikhubaybin wa zayd bni dafina labadaa nin bay la tageen radiallahu canhuma xataa baacuuhumaa bimaka ilaa maka ku iibiyeen bacda waqcati badr dagaalkii badri dabadii waxay u iibinayaanna waxaa weeyaan eh, maka ee eh, ahlu maka raggii laga laayay inay ugu aartaan oo iyagu marka ka iibsadaan oo xoola kaga furtaan ayay rabaan qabaan gaar ahaan qubayb ibni cadiy nin odayaha uu dilay baa jiray oo eh, muxuu aha nin odayaha uu dilay baa jiray oo aruurtiisa ay iibsanaysay oo aabahood ugu aarteen raggaas mxuu marka waxay ka iibiyeen reer makaad bay ka iibiyeen fabtaca banu lxaaris ibni caamir ibni nowfal ibni cabdimanaaf nimankaasaa waxay iibsadeen odayga caruurtiisii ah oo odaygaasuna khubayb uu dilay bedri ku dilay khubayban khubayb ibni cadiy bay iibsadeen radia allahu anhu inay aabahood u dishaan wa kaana khubaybun huwa qatala alxaarisa yowma badrin aabahood buu meelkii dilay falabisa khubaybun cinda marka kolkaasuna waxay waafaqday ashhur xurum bil ashhuri xuruma bay ahayd marka intay bishan ashhuri xurumtaa ka baxayso ayay sii haysteen marka ku hayeen inta ay dili doonaan marka waxa weeyaan way xurmayn jireen bilaa ashhuri xurumta iyo xaramkii iyo bay xurmayn jireen nimanka qurayshta iyo carabta iyo falabisa intaa marka muddada ay hayeen ayaa karaamo cajiib leh iyo akhlaaq cajiib leh uu muujin doonaa falabisa khubaybun cindahum asiiran xatىa ajmacuu calىa qatlihi yani itafaquu calىa qatlihi ilaa inay dilaan isku waafaqeen oo ashhur xurumkii uu dhammaaday xaramkayna ka bixinayaan xaramka dibadiisa ay ku dilayeen faاstacaara marka kolkii beri in la dilayo u ogaaday iyo wuxuu rabaa marka inuu sisina nadiifiyo adiyaha iska guro oo timahoose iska xiro si hagaajiyo faاstacaara min bacdi banaati اlxaaris ayuu wuxuu ka cariisay muusa mindil buu ka caariyeysay yusxidu biha uu timaha hoose iskaga xeero facaarathu way caariyeysay fadaraja waxaa soo gurguurtay bunayun laha wiilkeeda wiil yaroo ay dhashay haweenaydaasu wa hiya kaafilatun iyadoo ka dahsan oo aan ka warhaynin buu soo gurguurtay xataa ataahu ilaa uga yimid hubayboo dabran ayuu u yimid markaasuu dhabtiisa ku fadhiisiiyey fawajadathu waxay heshay la kulantay mujlisahu calaa fakidihi isagoo dhabtiisa ku fadhiisiiyey bawdihiisa ku fadhiisiiyey walmuusaa biyadihi muxuu ahay dishiina gacanta ku haysta fafazacad way naxday way argagaxday fazcatan carafahaa khubayb argagax naxdin uu khubayb gartay wejigeediiyo ka gartay say noqotay ayay argagaxday faqaala markaasu wuxuu yidhi atakshaynaa an aqtula waxay haweenaydin marka uga argagaxday waxay tidhi nin berri la dilaayo oo ninkuu isugu aari lahaa helay maxaa uba rabaa wiilkaygunba hadda gawracaya khalaas isaga kolka berri hala dilo ninkii uh, uh, isugu aari lahaa isaguna iska horraysaya buu noqonaya saasay marka um, uga naxday markaasu isaguna leeyahay ma inaan dilaa ka baqaysaa ma kuntu liafcala dalika ma sidaa ma yeelayo yani marka adigoo i aamine oo mindidaadii isiiyey inaan haddana mindidaa n ku khiyaamo oo midyada wiilkaaga ku dilo shalayga iyagu ma banaynayo oo ammaanada ma khiyaamayno qaalad markaasi goortii dambe ee arrintaa ka warwarrami jirtay oo iyad iyo walaalkeeda oo goortii dambe soo islaamay iyobay waxyaalihi ay ku arkeen bay ka sheesheekan jireen waxay tihi marka wallahi maa ra'aytu asiiran khayran min khubayb nin qafaalaho khubayb ka fiican weligay ma arag fa wallaahi laqad wajadtuhu yowman maalin baan waxaan arkay yaakulu isagoo cunaya qibfa min cinab mxuu ahay rucub cinab ahoo fii yadihi gacantiisa uu ku hayo wa inahu lamuusaqun bilxadiid bir buuna ku katiinadaysnaa oo nin bixbixi kariya ma aanu hayn wamaa bimakata min hamara makana maalintaas midhamaba ayna lahayn oo waqti cinab iyo bislaadan iyo ma ayna ahayn wa kaanat taquulu waxay dhihi jirtay inahu larisqun rasaqahu allahu qubayba radi allahu canhu risqi all qubay ku arsaaqay bu goor dambe soo islaamtay saa dhihi jirtay falamaa kharajuu bihi markay la baxeen min alxaram xaramka ay kala baxeen liyaqtuluuhu inay dilaan fi lxil xilliga ay ku dilaan qaala lahum qubayb qubayb baa ku yidhi dacuunii ufallii rakcatayn idaaya aan laba ragcadood tukade fatarakuuhu waa daayeen farakaca qubaybun rakcatayn buu laba ragcadood buu tukaday faqaal markaasu wuxuu yihi waana qofkii ugu horreeye jideeye marka quflinka la dilaayo inuu isnadiifiyo iyo inuu inuu tukado laba ragcadoodu tukado faqaala markaasuu i wallahi lawlaa an taxsibuu annamaa bi jazacun lazidtu haddaanan ka baqayn inaad u malaysaan waxaan salaada la dheeraynayo aan salaada la badsanayo inuu yahay cabsi iyo dilka ka cabsanayo iyo noloshaon dheeraysanayo waan ziyaadin lahaa alla waa ogyahay inaan salaada jeclahay aw markaasu habaarrabay marka isaguna waa kan axsihim cadada waqtulhum badada bidada bidada yani mutafariqiin allow tira koob oo koox koox ulaa walaa tubqi minhum axadan qofna ka reebin saasuu ku habaarrabay wa wuxuuna yidhi sheer buu tiriyo